calayhi wasalam qofkaa subaxdii ku quraacda toddoba xabbo oo timir ah oo nuuca laydhaha cajwada ah cajwadu waa nuuc gaar ah weliba imaam nawowi sida uu ka soo raray xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi cajwada madiine weeye timirta laga hadlaa waa timirta cajwada oo madiine weliba ka baxday mid kale maaha middaas qofku subaxdii isagoon wax kale dhadhamin hadduu toddoba xabo cuno subaxaa sun iyo sixir midna ma dhibi karo labadaas midna ma taaban karo ah, subaxaas laba dhina kadib iyo kahor midna lagama hadlayo laakiin isagoon waxba afka saarin oo afkiisii qaba subaxdii haduu toddoba mid oo cajwada madiine ah cajwada madiine ka baxda ah waa timir gaara oo nuuc gaara ah oo madowga u dhow gaduud yar waa ku jiraa qaar ka mid ah laakiin dhanka madowgay u badan tahay waa nuuc gaaroo layska yaqaano madiine ka baxa oo aan timirta kaleeto ku nuuc ahayn oo la yaqaan madiinatu rasuulilah magaaladii rasuulkay ka baxdaa timirtaas toddoba xabo qofku hadduu ka cuno subaxdaas isagoo candhuuftiisii ku cunayo macnaha aan markaas ka hor wax cunin sun iyo sixir midnama dhibo man tasabaxa qofka ku quraxda kulla yowmin maalin kasta bisabci tamaraatin toddoba mir oo timir ah cajwatin oo cajwa ah timirtu ku bayaani lam yadurahu qofkaas ma dhibo fii daalika alyowmi maalinka uu ku quraacday sumun sun walaa sixrun sixirna tirada marka gaarka oo toddobada ahana la rabaa xikmadda ku jirta rabbiyaa yaqaana sida salaadda hadda maqriboon tukanay saddex ragcay aheed cishuuna waa afar ragco ilaahay baa sidaas ka kala dhigay xikmadda ku jirta rabbiyaa yaqaan oo midna saddex ka dhigay midna afar ka dhigay waa nuucaas timirtaanna toddobo sababta looga dhigay ilaahay baa yaqaan ah, toddoba toddobaduna sideeda macnaa badana la yaab lahay leeda toddobadu sideeda aad u badanta ciharyaalku waa toddobo dhooliyaalku waa toddobo dawaafku waa toddobo sacyigu waa toddobo ramluljamaraad waa toddobo adkaarta lagu akriyo qofka jiran asal allah alcaiima rab alcarshi alcadiim an yashfiyaka waa toddobo toddobadu wax la yaab lahay wadataa oo aad u badan meelo badanayna ku soo aroortaa marka cadadkii iyo nidaamkii waa inuu aad u ilaaliyo qofka lam yadura ma dhibo fii daalika yowmi sumu walaa sixrun rawa lbukhaariy can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa akala markuu cunaa axadukum qof inin ka mida dacaaman cunto falaa yamsax yuusan tirinoo masixin yadow gacantiisa xataa yalcaqahaa ilaa asagu uu leefto ow yulciqahaa ama uu qof kale leefsiiyo qofka markuu cuntada gacanta ku cuno cuntada barakaa ku jirta sida nabigu sheegay sala allahu calay wasalam barakadaas qaybtii aada cuntay inay ku jirtay qaybta weelka ku dhegdhegan inay ku jirto qaybta gacanta ku dhegan inay ku jirto mid ay ku dhegan tahay lama yaqaan meel ay ku jirto lama garanayo ilaahay baa garanaya waxaa la rabaa si aad barakadaas aadan u seegin inaad dhammaan cunto oo wixii weelka ku dhegana weelka ka murugsato gacantana aadan mayrin aadan istiraashana marin adoon leefan mulka nabiga sal allahu calay wasalam mir cuntaa hadduu uga dhaco soo qabto qofku oo ka suuliyo haddii xataa ku dhegtaha cunguy mana ahan nimcada alle haba yaraatee qofku inuu dayaco nimcada alle haba yaraatee qofka muslimka maaha inuu dayaco ilaahaa baxshay waa nimco alle waana laisweydiinay marka qof dhan oo muslima meel wax ku cunay waxay cuntadu iska daadsantaha dhulka waa arrin nasiib daraan qof muslima sifadiisa maahan maaa la rabaa qofku sunnadu siday tahay inuu raaco oo asagu hal miro cuntaa ma keensan karee nimcada alle uu ku shukriyo oo uu weyneeyo oo sida sharcigu yahay uu raaco idaa akala markuu cunayo axadukum qof idin ka mida acaaman cunto marka uu cuno falaa yamsax idaa akala marka uu cuno axadukum qof idin ka mida acaaman cunto falaa yamsax yuu masixin oo gacantiiyuusan tirtirin falaa yamsax yuusan tirin yadow gacantiisa xataa yalxaqaha ilaa uu leefto oo yulciqaha ama uu qof leefsiiyo isaguna waa leefsan karaa qof aan asagu dhibsayn carruurku dhalay ha ahaado een sawjaanki isqabeen ha ahaadeen qof aan dhibsaynna waa dhihi kara leefo wax dhiba male marka xadiiskaas wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wuxuu radis ku yahay dad xoogaa ka haday oo dhibsaday in faraha la leefto oo yidhi ah, arrintaasa laga fiican yahy laakiin marka cuntadu dhammaato wey wuxuu yidhi laakiin cuntadii oo dhammaan qofku markuu cunayo hadduu hadda leefanayo sax maa taas waa istiqdaar cuntada haddii lagugula lagula leeyahayna kumaba sii jirto waa qalad ah, haddii cuntadii lagula leeyahay ama cunto ay kaa soo hari doonto waaba qalad weynba marka cuntada intaad cunaydo gacanta lama leefto laakiin markaad dhammaydo mana mayri kartid istiraashana ma mari kartid ilaa marka hore aada leefto waa amar cad oo nabiga xaggiisa ka yimid sala allahu calayh wasalam maxaa yeele nabigu waa nahyiyey inuu qofku gacanta masaxo walnahyu yaqtadii amra diddi ah, didkiisa in lays amray ayuu keenaya annahyu can shay amrun bididdi waxaa kaloo xadiiska uu ku tusaya nicamka alle inaan la dayicin oo la xifdiyo can abi haclabata alkhushaniyi radi allaahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa nebiyallaahi nabiga ilaahayow sala allahu calayh wasalam inna annagu biardin dhul biardi qowmin dad dhulkoodan ku sugannahay ahli kitaabin ahlu kitaab ah shaam xaggeedu ku sugnaa ahlu kitaabka deganuna waxay ahaayeen masiixiyiinta ama kirishtaanka halkaasuu ku sugnaa markaasuu nabiga u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow annagu waxaan degannahay dad ahlu kitaaba ah, dhul ay degan yihiin masiixiyiin ama kirishtaan ay degan yihiin wey inna anagu biardi qowmin bad dhulkoodan ku sugannahay qoomkaasoo ahli kitaabin ah afa wax ma ku cuni karnaa fii aaniyatin weelashooda ay wax ku cuneen weelasha ay ayagu wax ku cunaan gaaladu weelashaas wax ma ku cuni karnaa su-aashaasuu nabigu weydiiyey su-aalo dhowru weydiiyey marka dhowr su-aalood hal mar in la weydiin karaaba xadiiskan laga qaataa wuxuu kaloo weydiiyey wuxuu yidhi wa biardi wa biardi saydin dhul ugaareedan ku nool dhul oo ugaar leh oo ugaar ay ku nooshahay dhulkaasaan degana asiidu waan ugaarsadaa biqowsi qaansadayda waan ku ugaarsadaa waa ku ridaa ugaarta wabikalbi bikalbii eygaygana waa ku ugaarsadaa alladii eyga laysa bimucallamin mid wax la baray aan ahayn ey aan mucallam ahayn oon wax la barin waa ku ugaarsadaa wabikalbi eygaygana waa ku ugaarsadaa eyga almucallami wax la baray labadaba waa ku ugaarsadaa eyga mucalam waxa weeye waa in la baro qaabku ugaarta u qaba lahaa waxaana lagu yaqaan inuu mucalam yahay saddex shay markii laga helo ugaarta qabo marka la yidhaha dhaqaaq oo inuu dhaqaaqa hadii la yidhaha qabo oo usan dhaqaaqin mucalam ma aha weli wax lama barin weli wax lama barin haddii la yidhaha dhaqaaq oo qabo oo usan dhaqaaqin labo joogso markii la yidhaha waa inuu joogsadaa joogso haddii la yidhah waa inuu joogsadaa hadduusan joogsan oo isagu sii ordo waxba lama barin waxba lama barin tan kaleeto oo lagu yaqaanaa waxay tahay marka uu qabto ugaarka waa inuusan cunin hadduu ugaarka markuu qabto wax ka cuno cad ka cuno adiga kuma qaban mucallamna maaha oo isaga bahal iska qaraabanayo wey saddexdaa sifo waa in laga helo qabo marka la yidhaha waa ordaa joog hadii la yidhaha waa inuu soo joogaa markuu qabtana waa inuusan qanin hal mar in sidaas lagu arkay kuma filna laba marna kuma filnee saddex mar waa in sidaas lagu arkaa saddex mar ama ka badan in arrintaas lagu arkay oo aan iskhilaafeen soco joog qabo markuu qabtay cunima maraa la arka haddana mar kale haddana mar kale saddex goor marka la tijaabiyo uusan iskhilaafay markaasaa waxaa la dhihi karaa haadaa mucallam ka waxbaa la baray waxna wabaa waa baray markaasaa la dhihi karaa eyga aan mucallamkahay marka waa midka aan sifaadaas laga helin ah, qabo haddaad tiraa marmarus diida joog haddaad tira isagoo sii odaayo ma joogayo ama markuu qabto wax ka cuna marka wuxuu yidhi fallaartana waa ku ugaarsadaa ey aan wax la barin waa ku ugaarsadaa mid wax la baray waa ku ugaarsadaa famaa yasluxu lii maxaa ii suubada maxaa ii bannaan maxaan ii bannaanayn qaala nabigu wuxuu uhi amaa maakii dakerta aad sheegtay oo min aaniyati ahlilkitaab ahlukitaabka weelashooda ah fa in wajadtum haddaad heshaan kayrahaa weelashaas kayrkood falaa ta'kulu fiiha waxa ku cuninina weelal oo gaalo masiixiyiin ama kirishtaan ama gaal kale wax ku cunay adoo heli kara weeluusan waxba ku cunin waxba ha ku cunin waa fain wajadtum haddaad heshaan kayraha weelal iyada kayrkeeda falaa taakulu waxa ku xilina fiiha weelasha wain lam tajiduu haddaanan weelal kala helin faqsiluuhaa mayra wa kuluu fiihaa ku cunana marka weelasha oo gaaladu wax ku cuneen marka koowaad labaa loo kala qaadaa weelal la arkay iyagoo xaaraan ku cunayo oo najaas ku cunayo oo maalan waxaa la iyagoo qamre ku cabayo ama iyagoo doofaar ku cunayo waaba lagu yaqaan ama najaas kale weelal la og yahay inay nijaas ku isticmaaleen weelashaas ma bannaana ayadoon la mayrin in wax lagu cuno waa waajib in la mayro haddii weel kale la waayo haddii weel kale la helaayana haddii la mayro wax lagu cuno waa karaahiyo xataa ee waxaa feecan in layska badaayo haddii weel kale la helaayo ayadoo horta la mayrin waa xaaraan oo wax laguma cuni karo haddii weelkana la helayo haddii xataa la mayro in wax lagu cunaa waa markaas xaran maha laakiin waa karaahiye sababto afiiri idanku wuxuu ku xihan yahay in weel kale la waayo ah. in weel kale la waayo taasu waa weelashii la arkay ayadoo wax najaas ku cunaya waana weliba xadiidka sababkiisay ku jirto abu daawuud wuxuu wariyey xadiidkan siyaado ka oo ah wahum yatbakuuna fii quduurihim lkhinziira wayashrabuuna في aaniyatihim اlkhamra waxaa أبو daawuud uu dheeraaba وهم wahum في قدورهم quduurihim waxay ku kariyaan digsiyadooda alkhinziira doofa wayashrabuuna fii aaniyatihim اlkhamra weelashoodana waxay ku cabaan qamrada saasaa la socotay xadiiku marka markal sidaasoo kale ay tahay oo lagu og yahay gaaladaanu inay ama khinsiir ama qamro ama najaas kale weelasha ku isticmaaleen foqsiluuha amarkaasu wujuub weeye waana xaaraan in ayadoon la maylin wax lagu dhalo haddii weelasha gaalada aan lagu ogeyn najaas inay isticmaalaan oo aan lagu arag najaas ayagoo ku isticmaalaa asalka weelashu waa daahir sida dharkooduba daahir u yahay biyahooduna daahir u yahay asalku waa daahir laakiin maadaama gaaladu aysan aad dahaaraha dahaaro dad dadaalo ahayn maadaama aysan gaaladu dahaaro ku dadaalin in la mayraa waa sunno haddaan lagu arag najaaso ee waajib maaha in la mayraa ayadoon la mayrin aa lagu cuni karaa weelkooda waa goorma haddaan lagu ogeyn inay najaasu isticmaaleen marka faqsiruuhaa saasay u kala qaadeen culammadu haddii lagu og yahay inay nijaas ku isticmaaleen waa waajib waa waajib haddaan lagu ogayn nijaas inay ku isticmaaleen waa sunnu in la mayro ee waajib maaha saasay u kala qaadeen sideedana weelkan adoo helaya inaad kooda wax ku cuntaa waa karaahiyo ibnulxasmina isagu wuxuuba yidhaha waaba xaaraan qacan weelkan adoo helaya xataa haddaad mayrto halkaasuu isagu ka baxa maxaa laba shardiyaa nabigu ku xalaaleeyu in weel kale la waayo iyo in la mayro ah, labadii shardiyoon la helina ku xalaaloobin isagoo halkaasma laakiin jamaahiirtu sidaas horan u sharaxnay u kala maray sida abu sulaymaan alkhadaabi iyo xaafid ibn xajar iyo kayrkood imaam nawowi saasay u sheegay ugaartiu nabigu kaale wuxuu yidhi wamaakii sidta aad ku ugaarsatay biqowsika qaansadaada oo fadakerta aad sheegtay ismallaahi magaca alle calayhi maagaas korkiisa fakul cun wixii aad qaansadaada ku riddo leeb ku riddo oo hub lagu ugaaro markaad ku ridaydana aad tidhaa bismillaah ilaa waa mididaadi bismillaahi aad tidhi waa ku dhacay isagoo maydaad ah u tagtay xalaal wey cun isagoo nool haddaad u tagtana waa birayne laakiin shardi waxaa inaad bismillaahi tidhi marka rididdaas aad ku ridaya gawricii kuu ah maxaa yidha waa birtaadii bisinkiina waa u qabato xalaal wey isagoo mayda ah hadda u tagto shardina waxaa ah nabarkaas aad ku dhufatay maahane inaadan ku arag sabab kal u dhintay ah, sabab kal u dhintay waa inaadan ku arag buur korkeedu sare aad ku dhufato buurtii uu ku kor dhacay inta dildiloomo dhulka ku dhaca haddama jugtii u dhintay mise fallaartaadii waa bakti markaa maxaa sabab kal u dhiman karaa meeshay tiri ah, qaacidadan waxay tahay idajtamca alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraam marka waa shardi inaan la arag maalan adiga fallaarad ku dhufatay waa cararay beerkii neefkii isagoo biyo ku dhex dhaco ku dhintada xalaal kuma maxayl biyaha waa lagu dhintaa keligood ah, biyaha keligooda lagu dhinta ma isagoo dad ku dhacyada oo ku dhinta marka waxaa shardiga marka lagu leeyahay inta ku dhufato fallaartaada bismillahi tala xalaal kuu yahay shardi waxaa inaan la arag sabab kaloo loo dhinto inaan lagu arag marka u tagto waa kuu xalaal marka nabi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wamaa kii aad ku ubaarsatay bikelbika eygaaga eyga almucallami wax la baray oo fadakarta aad sheegtay ismallaahi magaca alle fakul isagaa eyga oo mucallamkaa bismillaahi haddaad tira qabo qabo aad tiada bismillaahi aad tiri waa kuu qabtay isagoo maydaad ah u tagtay xalaal wey xale waa mididaadi eygan waa mididaadi waxay culammadu isku khilaafeen meeshii uu qabtay meeshii uu qaniiney maxaa samaynaa ilaa qaabuu u qabana mar waxaa dhacda inuu ceejiyo marna waxaa dhacdaba inuu qariinaba marka maxaa lagu samaynaya shaaficiyada waxa weya qowlka mashhuurka waa in la mayro toddoba gooraa la mayra meesha uu qaniinay toddoba mara la mayro ila xadiis saxiixa nabigu yidhi ey meeluu afka geliyo toddoba goor ha la mayro mar ka midana ciidha lagu daro marka meeshii yartahay haduu qaniinay waa toddoba goor in la mayro saasay mareen aimadaas xaafid ulxajar fatxubaariga wuxuu yidhaahdaa culummada gabalaa waxay dhahdeen meeshuu qaniino waa iska cafis waa iska cafis xataa haddii la yidhaha waa najaas waa iska cafis sababto aan ah nabigu ma sheegin culummadaas wuxuu yidhi xaafidku waxaa warkooda sii xoojinaya eyga markuu ugaarka cayrinaya xawliga uu ku ordayo afkiisu waa qalala eygu afka u kala qaadanya mogta mar walba afka iskuma dhegsado xawliga uu ku ordaayo afkiisu qalala marka caliyo taabama wixii laga cabsay baa laga badbaadaw marka culummadaasu halkaasay ka baxsheen laakiin axwad waxaa ah xoogna badan xagga daliilka meeshuu taabtay toddoba mara la mayra oo mar ka mida ciid lagu darayo weliba sidaas si kale laguma cuni karo sababtoo ah nabiga amray in toddoba mar weel meeshu afka geliya la mayro marka halkaas in la maro wey kaas waa eegi wax la bara isagana shardi waxaa ah inaan lagu arag calaamad kale oo loo dhiman karo eygaagiaad ku dirtay isagoo biyo ku dhacay baad u tagto hasagoo dab ku dhacay baad u tagto asagoo eygii aad dirtay maar ey kale la taagay haddaad u tagto waa xaaraan hadduu rinto hadduu nool yahay waa qarane adiga moogta eygaad dirtaya midi ku ah ey kalaa kor taagan waana meyd kaagi kii aad dirtayna xagguu taagay labadii waa kor taagayihin mid dilay lama yaqaan waa bakti markaas hadduusan noolay hadduu nool yahay waa qarane laakiin hadduu naftu ka dhacday waa bakti xaale labadooda mid dilay ma taqaani adigana midaa midi ku ah oo bismillaahi jiri ka kale mididaadii maaha marka shardigaas weeye waxaa shardiya eygan aad ku dirtay maahane sabab kaloo loo dhinta inaan lagu arag kaas waa eygii wax la baray nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam sinta aad ugaarsatay bikelbika eygaaga eygaga eygaasoo kayrilmucallami aan wax la barin oo fa adragta aad gaarto dakaatahu gawriciisa iyadoo nafru ku jirta u tagtay fa kulcun laakiin haddii isagoo meyd aad u tagto eyguna usan mucallam ahayn waa bakti eygu hadduusan mucallam ahayn neefkiina isagoo meyd abugaanki u tagto waa bakti laakiin hadduu inta kuu qabto isagoo nool aad u tagto waa qalane waa qalane eygana waxaa lamida ah yidhahda culummadu dhammaan xayawaanka lagu ogaarto ama ey ha ahaado ama gallayr ha ahaado ama nuuc kaleeto la tababara ha ahaado dhammaan xayawaanka oo lagu ogaartaa waa isku mid taas waxaa kaloo laga qaatay eyga asal ahaan lama ogola in la haysto oo nabiga sal اlahu alay slm wuxuu sheegay qofka ey haysta xasanaadkiisa inuu baaba'ayo ey qofka guriga u joogo oo kaydsada xasanaadkiisa baaba'a kula yowm marka ey lama kaydaysto asalku waa saas laakiin xadiiskan wuxuu tusaa eyga la diiday in la kaydaysto waa ey aan nacfi lahayn midkaas lagu ugaarsanayo oo nacfiga leh isaga waa la haysan kara Ah, kaasoo la haysan kara sidaasuu yidhi xaafid ibn xajar xadiiskaana daliilu ah eyga wax la baray waa la haysan karaa oo nacfiga lahoo shaqada kuu hayo ama xoolaha ilaalinaya ama beerta waardiyeynaya ee ey aan wa wa shaqaa kuu hayno meesha iska jooga kaas najaastiisa lama ogolo inaad haysato rawa bukhaariyu can asma radi allaahu canha qaalad waxay tihi dabaxnaa waan gowracnay calaa caadi rasuulilaahi waqtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam farasan faras waqtigii rasuulka haddii saxaabigu yidha aan saas yeelnay waa xadiis marfuuca maxaa waxay tusaydaa nabigu inuu ogaaday oo nabigu ogolaaday arrintaas saasay tuseen waxay tihi waqtigii rasuulkan faras qalna dabaxnaa waa gowracnay calaa cahdi rasuulillaah rasuulka ilaahay waqtigiisii sala allahu calayh wasalam farasan faras farasaan qalnay walxaal ayaan gowracnay naxnu annagu bilmadiinati madiine oo magaaladii rasuulka aan joogno safar iyo daruuro maahayn safar iyo daruuro maahayn faakalnaa waana cunna xadiiskaasuna waa daliil cad oo tusaya inuu xalaal yahay xalaal inuu yahay faraska fardaha in la qasho waa xalaal fardaha in la qasho waa xalaal kooda lab iyo kooda dhadigna waa isku mid maahan arrin daruuraahe waa arrin xalaal waa arrin xalaal rawa الbukhaariyu can ibni cumara radia allahu canhuma annahu cabdillaahi bni cumar samica nebiya nabigu maqlay salى اllahu calayh wasalam yanha xaal uu reebayo an tusbara in la xabiso bahiimatu neef xoolaa ow kayruha ama wax kale lilqatli dil nabigu wuxuu reebay salى اllahu calayh wasalam xayawaanka ama neef xoola ama xayawaan kale ta meel lagu xiro in lagu shabaaxo oo hub lala dhaco ilaa uu ka dhinto ee taas waa tacdiid waa cadaabid iyo ciqaab la ciqaabayo xayawaankii mana bannaana nabiga salى اllahu calay wasalam faidaa qataltum fa axsinu اlqitla markaad wax dilaydaan qaabka aad wax u dilaydaan wanaajiya u yihi marka lama ogola waa xaaraan in la cadaabo xayawaanka wax alla wix la dilayo waa in si loogu raaxaynayo loo dilo marka inta meel lagu xiro lagu shiish barto ma la ogolo ama lagu shabaaxo ilaa uu ka dhinto ma banaan rawa الbukhaari can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canهuma qaal naha nebiyu nabigaa reebay salى اllahu calayh wasalam yowma khaybar maalintii khaybar can luxuumi اlxumuri dameeraha hilibkooda dameeraha hilibkooda riwaayadaha gobol marka waxaa ku soo arooray alxumur alahliya dameeraha oo dadku ay dhaqdaan oo dadku ay la nool kuwaas weeye kuwa nabigu reebay marka kuwaas waa xaaraan ma banaano in la cuno wa rakhasa nabigu waa rugseeyey fii luxuumi lkhayli fardaha hilibkooda waa nascad nabigu inuu rugseeyey waa xalaal marka fardaha dameeruhuna waa xaaraan dameerahana xaaraantana sida riwaayadaha gobol ku soo arooray waa kuwa dadku la nool oo dadku rartaan ee kuwa duurjoogta oo waxa weeyaan ximaarul waxshiga la yidhaahdo kaas ma ahan kaas waa ugaar waa xalaal wey kaas waa xalaal rawa الbukhaariyu can abi haclaba alkhushaniy radia allahu canhu qaal naha nebiyu nabigaa reebay salى اllahu calayh wasalam can akli kulli dii naabin micid mid u saaxiib ah cunidiisa micid mid u saaxiiba dhammaantiis cunid la cuna nabigu waa reebay salى اllahu calayh wasalam midkaas cidda u saaxiibka oo mina sibaaci dugaaga ka mid ama duurjoogta bahallada xadiiskaana nabigu wuxuu reebay sala allahu calayh wasalam bahal kasta oo duurjoog ah oo mici oo micidaas ku weerara dadka shaafici raximahullah wuxuu yidhi micida waxaa loo jeedaa inuu dadka ku weeraro dadka maaha dunyada xataa waa inuu dadka banu aadamka waa ku weeraro sida libaaxa oo kale sida shabeelka oo kale ama waa inuu leeyahay ciddi sida gorgorka oo kale sida gallaydka oo kale kuwaas wey oo saxiilmuslimka waxaa ku soo arortay wa can kulli dii mikhlabin min adayr iyo mid kastoo ciddi u saaxiiba oo ciddidaas ku qaraabta oo shimbir labadaba nabigu waa xarimay wixii micile wixii micile oo micidaas wax ku weerara oo ku qaraabta iyo wixii cidi leh oo cidida ku qaraarta labadaba waa reeb xaafid ibn xajar fatxulbaariga raximahullah wuxuu yidhi culummadu way isku khilaafeen xaaraamaynta kamicida leh waxaa la waxaa loola jeeda kamicidiisa ku xoogaysto wax ku weerara oo ku ugaarsadaa sida badan sida libaaxa galayrka libaaxa shabeelka galayrka gorgorka iyo wixii lamidka laakiin wixii aan wax ku weerarin ka dabuci sida dhulwaaga ama waraabaha wafaclabi dawacada falaa xaaraan maaha saasuu yihi xaafidku bukhaariga sharxiisa dawacada iyo dhulwaaga labadaas iyagu xaaraan maaha maxaa yidhaha dhulwaag dad ma weeraro dadka ma weeraro marba qof iska doqona hadda jireen ama hadduu helo waa gooni laakiin dhulwaagu dad ma weeraro dhulwaag dad ma cuno wax oo caadiya maaha xoolahu cuna dawacana warkeed badaaba saas darteeda shaafici lays ibnu sacad iyo qayrkood waxay ku tageen waa xalaal dhurwaaga iyo dawacadu labaduba labada waa xalaal wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar dhurwaaga horta xalaalnimadiisa waxaa ku soo arooray uu yidhi axaadiiu laa ba'sa bihaa axaadiis oo sanadkoodu uusan dhib lahayn oo macnaha sugan ayaa ruwaag ku soo arooray xadiis haabit ah nabiga la weydiiyey markaasuu nebigu yidhi waa ugaar ah, waa ugaar burwaagu ah, nabigaa yidhi sal allahu calay wasalam isaga mar male shaaficina umka umku aad ugu sharxaa umka qofka akriya sida qoraxda iyo masalada uga caddaanayda wuxuu yidhi shaafici umka dabcada daarulwafaa juska saddexaad لح بqل aفaرتaن iyo لح bog ah kitaabka umka ah ee شhaaفiعي juزka saddexaad daarulwafaa لح بqل aفaرتaن iyo aفaر صفxada bal fiiri wuxuu leeyahay واللحuuم الضباaعي تubaacu cindanaa بmaka bayna الصفا والmarوة hilibaha oo dhurwaaga ama waraabaha agteennaa lagu gadaa mako safa iyo marwo dhexbartankeeda lagu gado halkaasaa lagu gadi jiray safa iyo marwe dhexbartankooda halkaasaa lagu gadi jiray wuxuu yidhi laa axfadu can axadin min asxaabinaa khilaafan fii ixlaalihaa hal qof oo culummada saaxiibadeena ah ma xasuuto ma xifdisani oo xalaalnimadeeda khilaaf ka keenay oo yidhi war aduu ma hal qof cato hal shay marka fiiriya qofka waxaa ku feecan wuxuusan oqoon u lahayn inuu ka aamuso waxa aad oqoon u yeelaydana si fiican inaad iskaga baarto qaara waxay yidhahdeen babuca oo xalaasha ah oo shaafici ka hadlaayo dabuc sidiisaba dhurwaa ma aha magacan dabuc dhurwaa ama waraabe maba ahanba waa weer calaan baa layidhi saasay yidhahdeen weer calaan wey haddee qofkii yaqaana waa fahma wean calaa wax ma cunaa waxba ma cuno soo maaha shaafici ka hadlaya dhegaysta waa sheegay wuxuu yidhi dabca daliilun calaa maa qulnaa min an kaana dii naabin min asibaaci maa caddaa cala annaasi mukabaratan warka aan ka sheegnay dabca wuxuu tusayaa markaan dii naadin sharaxaynay wixii aan ka nidhi oo ahaa shay kastoo micileh oo dugaag ah waxaa loola jeedaa wixii dadka isla weyni ku weerara dadka iskala weyni uu iskala weyn yahay wixii ku weerara oo bahal ah kaasaa loola jeedaa markaasuu wuxuu yidhi fiiri bal weer calaan inuu yahay in kale fiiri wuxuu yidhi wahiya sabucun dabcu waa bahal laakinaha laa tacdu cala annaas laakiin dadka ma weeraro mukaabarata isla weyne wahiya adaru calaa mawaashiihim min jamiici simac laakiin xoolaha dadka waa uga dhibaato badan yahay dhammaan inta bahala saasuu inta bahala waa uga dhibaato badan yahay xagga xoolaha marka ma weer calaana baalkaas uu shaafici tilmaamo ma weer calaana marta qofku waxa uusan oqoyu kaala saxma mid kaleeto ku dar bahalada kutubo gaar ah laga alif kutubta gabal waa soo sawiraan kitaabkay ka hadlaayeen kutubta macaajimta dhulweer iyo weer calaan iskuma sawiraan xagga muuqaalka iskuma baal qaarka dambe u eg oo xagga surkiisa aad u waaweyn yahay huwaagu markay soo sawiraan dabica soo ma jeedi midda saddexaad dhamma xayawaanaadka haddeer sidii horeeto duurjooguma ah waxaa jira adduunka waxa weeyaan beero waaweyn oo laidhaha xadiiqatulxayawaanaat beeraha xayawaanka lagu dhaqo markaad xajka tagtaan oo kale iyo ama waddamada kale gala bahal walbaana meeshuu ku jiro oo uu ku xaraysanya magaciisa ku qoran iiriya hadalkaas jid iyo haddaad markaad xajka haddii ilaahay ingeeyo jid markaad tagtaa waa arki kartaan xadiiqo weynu ku jira xadiiqatulxayawaanaad iska tag waxaa tiraa dabcii tus meel kasta halkaan maroodiya ku xalaysan halkaan dhogwaagiya ku xalaysan daabic ayadoo ku qoranta bal soo fiiriy qof dambe iskhilaafi ma laakiin nasiib daro qofaan meel tegayn qofaan waxbaarayn qofaan mucjib firayn qofaan culummadu qaabkay u tilmaamayn tirin ah, wuxuu leeya daba way iska weer calaan dhulwaan waxaa la yidhaha dibi inaa lilaah war dibi lama yidha dibi waa uubato maba isku ekaba dibigu uubato wey uubatadu eygay u egta waa eybiladeed ah, marka isku magac maahan isku muuqaal maahan marka haddii awal duurka baalada joogeen hadda meeshaanay ku xadisay waa la soo arki karaa xaa khilaaf iyo shar loo raadinay ila wx waa diin ah, diinkuna caqli maaha subxaan allah diinku caqli maaha waxa la rabaa waxa in layska xaqiijiyo soo ma jeedin marka dhulwaawarkiis waa kaas dawacaa soo harta dawacada shaafici waa sheegnay waa xalaalu leeyahy laakiin saddexda imaamu kale waa diiday ah, abu xaniifa iyo maalig waxay yidhahdeen waa waa nacayna karaahiyay ka cabireen imaam imaam axmedna waa xaaraanu yidhi waa waa jasmiye saddexda imaamoo kale waa diideen wuxuu leeyahay asheekh kamaaludiin adamiiri xayaatlxayawaan kitaabka weyn oo uu uga hadlo xayawaanka wuxuu leeyahay nasa imaamuna shaafici calaa xilli aklihi dawaca xumideed inay xalaaltu asagu caddeeyey markaasuu yidhi wa qaala bnu salaax laysa fii xillihi xadiiun can rasuuli lahi sala اlahu alay dawaco xalaalnimadeed hal xadiis nabiga kama sugna wa fii taxriimihi xadiiaani in la xaaraamtinimeeyo dawacana laba xadiiaa ku soo aroortay fii isnaadihimaa dacfun laakiin sanadka dacfiya uga jira shaafici muxuu cuskaday shaafici qaaciduu leey qaacidadaasuna cuskaday ee xadiis ma arag wuxuu yidhi wactamada shaaficiyu fii daalika calaa caadati alcarabi fii aklihi carabta dawcada cunta qur-aanka markii rabbi uu yidhi subxaana wa tacaalaa uxila lakum ayibaat uxila lakum aayibaat shaafici wuxuu yidhaahdaa dayibaat waxaa la dhaha wixii carabtu ayagoon gaajoonayn ay cunaan oo aysan u arag shay khabiif kaasaa la yidhahda u yidhahda carabtu haddii la gaajoon yahay mogtahay gaajo waa baab gaara laakiin ayadoo caadi la yahay wixii bahala oo ugaar ah oo carabtu ay cunaan wuxuu yidhi dayib aa la yidhaahdaa sidaas marka qaacidadaasuu maray wuxuu laakiin ka soo raray imaamkii weynaa abu saciid cuثmaan bnu saciid addaarami oo ardagii shaafici u arday asna ahaa oo uu yidhi imaam ayuu ku ahaa fi lxadiiثi wa fi lfiqi inay dawacadu xaaraan tahay marka dawacada inay xaaraan tahay xoog badan marka la fiiriyo oo iyadoo khilaafkaasna ku jira marka qaacidadaas qofku waa fiiriyo mici wixii le oo wax weerara waa xaaraana la leeyahay asalku khaasatan wixii dadka weeraru leeyahay shaafici ciddi shimbirtale ee ku qaraabato wax ku laydana waa sidaasoo kale waxaa kale xayawaanka kale asalku waa xalaal rawa الbukhaariي can cabdillaahi bni cabaasin radi allahu canهuma ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalam mara wuxuu soo maray bishaatin ri maytatin oo baktiday ri baktidayoo la gowricina nabigu soo maray faqaala nabigu wuxuu yidhi hal stamtactum maxaad ugu raaxayso weydeen biihaabiha maqaarkeeda ihaab waxaa la yidhaha maq marar wuxuu soo maray bishaati maytatin faqaala nabi wuxuu yidhi hal stamtactum biihaabihaa maxaad ugu raaxayso weydeen maqaarkeeda oo neefku hadduu isagu baktiyey maa maqaarka kala baxdaan qaalo waxay yidhahdeen inaha neefkaan maytatun waa bakti ee rasuulka ilaahiy waa bakti neefka faqaala wuxuu ihi innamaa xaruma akluha waxaa la xaaraamtimeeyo waxaa xaaraan ah in la cuno u yidhi laakiin maqaarka inta lagala baxo oo la megdeeyo maqaarkaas waa layska isticmaali karaa ta maqaarka lagala baxo baktiga oo la megdeeyo a ah layska gogle waa la isticmaali karaa waa la isticmaali karaa marka neefka baktiyey maqaarkiisa ta lagala baxo oo maqaarkaas la megdeeyo oo magdaynta waxaa loola jeeda waxaa la marinaa wax ka gooya carunka iyo hilibka ka dhammeeya ah. carunka iyo hilibka wax ka dhammeeya la marina khalaas waa la iska isticmaalaa kadib taasna waxay daliil u tahay aayadda qur xadiidka nabigu inuu khasisi karo maxaa qur-aanka ilaah wuxuu yidhi xurimat calaykum almaytatu baktida waa laydinka xaaraamtimeeyey dhammaan ajzaada iyo qaybaha baktida waxay keenay inay xaaraam tahay laakiin sunnadii nabiga waxay tustay maqaarku inuu ka duwan yahay imaam shaafici wuxuu ka soo reebay waxa dhintay ama hilibkooda ha la cuno ama yaan la cunin maqaarkooda haddii la magdeeyo waa daahir laakiin wuxuu ka soo reebay eyga iyo khinsiirka iyo labadaas waxay iska dhaleen kuwaas maqaarkan kala baxa lagaa yeelmaho ayaga moogtahay bakti dhimashada ay dhinteen najaas kuma noqon cayntoodanajaas ee shayga la dhahayay ha la magdeeyo kadib ha la isticmaalo wuxuu ahaa shay dhimashada uu dhintay najaas ku noqday laakiin eygu asalu najaasa iyo doofaarka iyo wixii labadoodu iska dhaleen saasuu yidhi shaafici raximah اllah rawa bukhaariy can maymuunata radi allahu canhumaa ana fara tanjiir ama dooli waqacad waxay ku dhacday fii samnin subag famaatad waa ku dhimatay subagay ku dhacday waana ku dhimatay fasu'ila nebiyu nebiga la weydiiyey sala allahu calayh wasalam canhaa fa'radii faqaala nabi wuxuu yidhi alquuha ayada tuura wamaa xawlahaa wixii hareeraheeda ahna tuura wa kuluuhu cuna subaga marka subaga markaa goormaa baktiga iyo hareerihiisa la tuuri kara waa markuu angegan yahay oo subag fadhiya yahy sida xayrtoo kale xayr fadhida haddii neef uu ku baktiyo bahan oo jiir ama dooli uu ku baktiyo asagiyaa la qabaa waa la tuuraa midiyaa la qaadana intuu dhawd ama qaado aa lala tuura intii kale ma gaari nijaasada laakiin fiiri subag dareera ah see hareerihiisa u tuuri waxaa la yidhi waaa hareeraha waxaa la tuuri karaa waxay tahay shay markaad qaado meeshii aan soo buuxay saasaa la idhaha maaic saasaa la iyo midka midka la tuuri karo waa shay markaad maydkii iyo wixii hareeriisaa qaado meesha ay daloosho oo aan soo buuxay hadduu soo buuxay waa maaic wey rajo marka marka taas waxay tusaydaa jiirka iyo dhammaan baktigu waa najaas bakti oo dhan waa najaas marka banu aadanka iyo laga reebo kalluunka oo kaleeto iyo marka laga reebo kalluunka iyo iyo iyo banu aadanka waa daahir maydkooda kalluunkana waa daahir ayaxana waa daahir inta kale wixii dhintaa waa najaas waa najaas haddii marka wax dareeraha ay ku dhacaan oo aan biyo ahayn oo u dhammaata waa la daadina haddii laakiin xayr fadhida ay ku dhacaan oo markii dhexda inta ay saaran tahay la qaado meeshu aysan soo buuxsamayn inta inta hareeraha iyo isaga la tuuro ah inta kale la isticmaala biyo hadday ku dhacaanna waxaa la yidhaahdaa biyuhu qullatayn ma gaareen mise ma gaareen hadday qullatayn gaareen haddaysan isbedelin oon dhadhankoodu isbedelin oon urkoodu isbedelin oon midabkoodu isbedelin waktiga layska tuura biyuhu waa daahiri hadday isbedelinna waa nijaas u dhammaata hadday qullataynka yar yihiinna marba hadday nijaasa taabato u dhammaata oo u dhammaata can maymuna radi allaahu canhaa ana faara tanjiir ama doolli waqacad waxay ku dhacday fii samnin subag waa xayr fadhida weeye famaatad way ku dhimatay fasu'ila nebiyu nabiga la weydiiyey sala allahu calayh wasalam canhaa can ilfaara doolligaas ama jiirkaas ku dhintay subaga dhexdiisa faqaala wuxuu yidhi alquuhaa faarada tuura iyo wamaa xawlaha waxaa hareeraheeda ah waa kuluhu iska cuna subagiina rawa bukhaariya can ilbara radia allaahu canhu qaala wuuu qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna awala maa shayga ugu horeeyo nabdow aan bilaabayno bihi shayga fii yowmina maalinkayaga haadaa oo kan ah an nusalliya waa inaan ku tukanno an nusalliya waa inaan salaada ciidda tukanno uma narjica kadib aan laabanno oo fananxara aan udxiyadii qalno maalinku wuxuu ahaa maalin oo ciidul adxaa ah marka xadiidkan wuxuu sheegayaa maalinkaa salaada iyo xoolaha udxiyada siday u kala horeeyaan ayuu sheegaa nabigu wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam inna awala maa shayga ugu horeeyo nabdow aan bilaabayno bi shayga fii yowmina maalinkeennan waa maalin ciidul adxa waa maalin ciidul adxa weeye maalinkeennan waxa ugu horreeyan bilaabayna haadaa oo kan ah an nusalliya waa inaan tukanno salaadii ciidda khudbadiina la akriyo oo hadda kadib uma narjica aa kutusayda salaada inta la tukado khudbadii la akriyo uma narjica aan laabanno oo fananxara markaas kadib aan gowracno ah, umada tusayda tartiib iyo taraaqi ilaa inta la tukado khudbo la akriyo xaafadii la aadaa fananxarana faaduna tartiib iyo tacqiibay tusaydaa marka la soo laabto gowrac waa ka dambeeyaa ah, laakiin wakti dheer uma dhaxeeyo sidaasaan yeelaynaa wuu yidhi marka waa sidaa sida wax loo kala hormariya man facalahu qofkii sameeya ey maa dukira man facala qofkii sameeya hu ey maa dukira wixii lasoo sheegay oo waa maxay salaada ciidanta tukado khudbada la dhagaysto kadib neefka qofkii qala faqad asaaba wuu asibay qofkaasu sunnatana dariiqadayadii sunnada loolama jeedo tii oo faradka muqaabilka u aheed ee waxaa loola jeedaa dariiqadii nabiga xaafidku wuxuu wlmuraadu bisunati hunaa adariiqa la sunna bilistilaaxi alatii tuqaabilu lwujuub dariiqii nabigu asiibay qofkaas qofkii ciidda inta soo tukada kadib udxiyada qala waman dabaxa qofkii gowraca qablu ay qabla maa dukira wixii lasoo sheegay ka hor oo min asalaati wاlkhudba inta salaada la tukado khudbada la akriyaa la rabay ayagoon salaadii ciidda la tukanu neefkii udxiyada ahaa qalay qofkii udxiyada qala intaan salaada la tukan waman dadaxa qofkii gowraca neefka qablu ay qabla maa dukira wixii la soo sheegay ka hor fa inamaa wax kale maan huwa neefkaasu laxmun waa hirib hiribkoo qadamahu ugu hormariyay liahlihi ehelkiisa laysa min annusuki cibaadada uga mid ma ahan fi shayin waxba meelna kama soo galo cibaadada marka salaada ciidda intaan la tukan haddaad qasho ma aha neefkaas udxiya laakiin ilaahay waa naxariis baday neefku bakti maahna waa xalaal neefkii waa la cuni karaa oo waa xalaal maadaama bismillaahi aad ku qashay laakiin waqtigii loogu talagalay meel haddaadan qalin udxiyo ma aha neefkaas waa lagaa rabaa neef kale udxiya maalinkaas nusuga cibaadadoo dhanna waa la yidhaha gawracan gaarkaana waa la yidhaha udxiyada iyo hadyiga iyo waxaa la yidhaha nusuk aa la yidhaahdaa nusuk cibaadadana si guud waa loo yidhahdaa xajka iyo cumradana si gaara waa loo yidhahdaa nusuk marka nusuk ma ahan macnaha cibaado ma ahan wey gawricii sharciga ahaana oo oo kaa gudayay udxiyadana ma ahan haddii salaadii intaan la tukan aada gawracdo wey rawa bukhaari can caaishata radia allahu canhaa ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama dakala waa u soo galay calayhaa caaisho walxaal xaadad qad xaadad ay ku xayshay bisarifa meesha magaceeda laydhaha sarifa waa makaan u dhexeeya maka iyo madiine oo tanciim u dhowo magaalada maka aad ugu dhow weeye magaalada maka meel aad ugu dhow weeye waa meesha nebigu ku nikaaxsaday sala allahu calay wasalam maymuuna bint alxaarif kadibna maymuuna ay ku dhimatay waliba wakti dambe ay ku dhimatay meeshaas wey sariadu markaa sarifo iyadoo la joogo lagu soo socdo maka waa lagu soo dhow yahay halkaas iyadoo joogtaa nabigu usoo galay caaisho qabla an tadkula intaysan gelin maka magaalada maka xaj iyo umru a loo socda cumra u xihan markaas caaisho cumradiyaa u xirreed waxay rabtay inay inta umraysato kadib haddana xajka xidhato walxaal ayuu nabigu u soo galay hiya caaisho tabkii ay booyeydo iyadoo booyeydu u soo galay fa qaala wuxuu yidhi maa laki maxaa kuu sugnaaday anafistii ma hayshay dhiiggii caadada miyaa kaa yimid nifaaska waxa weeyaan umushana waa la yidhaahdaa xaydkana waa la yidhaha hadda xayd aa loola jeedaa waa khuruuju dam aa layska yidhahdaa nifaaska waa dhiig soo baxa marka hadda xaydkaa loola jeedaa ma kuu dhacay maxay la booyeysaa qaala waxay tihi nacam haa macnaha waxay la booyaydaan cibaadadii u suurtogeli mee cumrada ahayd inay gudato iyadoo ah. bisha bisha oo dulqacda ay afar tahay uu soo galay marka marka maalinkaas dhiiggii uu yimid waxaa la aadayaa xajkii maalinka sideedaad afar maalina la joogaa gabadhii oo daahir noqona marka ilbaxaya cumradii u suurtogeli me marka ah, waxay la booyeen marka cibaadadeedii inaysan u suurtogelin ilaa afar maalin dhig inuusan ku goyna u badan sidaasay la booyeysa marka nabigu waa sabarsiiye qaalad waxay tihi nacam qaala nabigu wuxuu uhi inna haadaa dhiigan amrun waa katabahu llahu alla ku qadaray calaa banaati aadama gabdhaha nebi aadam ka soo farcamay ee duriyadiisa ka ah ilaahay baa ku qadaray waa qadar alle waa qadar alle marka ku sabar faaqdii gudo maa yaqdi xaaju xaajigu wuxuu guto gudo acmaasha xaajigu sameeya la samee intuu sameeyo xirashadii xiro carafa la istaag musdelifo soo seexo dhagaxii tuuro inta xaajigu sameeyo tintii jaro inta xaaji sameeyo samee hayra laakini allaa taduu fiiha dawaafin bilbeyti kacbada laakiin kacbada ha isku dawaafo ma geli karti marka markii la tegey mako meelay degta iyadu ma aadi karto masaajidka ma geli karto dadkii labay u qaybsameen dadkii hadyiga waday sida nabig oo kale sala allahu calayh wasalam dawaafulquduumkiyaa la sameeyey qofkii rabaana sacyuu ku daray laakiin ma xalaal noqon dadkii aan hadyiga wadan dhammaan markii maka la galay ta dawaafeen oo sacyi sameeyeen oo tinta gaabsadeen xalaal noqdeen nabiguna saasuu amray sala allahu calay wasalam maalinkii sideedaad marka la gaaray maalinkii sideedaad markii la gaaray oo mino loo baxayo oo xajkii la xihanayo dadkii xataa cumrada inta sameeye xalaalood ay cumrada xihanayaan gabadhiin aysan weli daahir noqon markaasay xaj xidhata cumradeedii xajay ku dartay marka marka inta xaajku sameeye la samaynay xajka marka la xihana waa la qubaysa waa la qubaysane waa xihane carafay istaagay musdelifay habeenkii tobnaad u soo hoyane minay imaanay maalinkii tobnaad dhagaxiiyay tuurane tintay gaabsane khalaas intii waa la samayna laakiin dawaaf ma samayn karto ilaa ay daahir noqoto nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam faqdii gudo maa yaqdi lxaaju xaajigu wuxuu guto hayra an laa taduu fiiha dawaafin bilbeyti kacbada wadaadada gabalaa u deliishadeen xadiiskan gabadha caadada qabtaa qur-aanka ha akhrido maxaa yeelay nabigaa yidhi faqdii maa yaqdi lxaaju wax la yaab le ma waxaa ku jira acmaashiisa qur-aan malakada waa jirtaa xaajiga acmaashiisa xajka waa arkaan waajibaad iyo manduubaad halkay uga jirtaa hal meel ugama jirto wax la yaab le wax la yaab le subxaana xaajiga acmaasha uu samaynaa waa inuu xirto waa inuu carafo aado waa inuu mustalifo yimaado waa inuu dhagaxa tuurto waa intaas intaasay la samaynaya ka quraan xaaj ha akriya halkee qur-aanka ku akri la yidhi xaaji xaaji ah. uu qur-aanka meel heblaan ku akri meel la yidhi yaa arkay bal ka keena acmaasha xaji say uga jirta xadiiska waxaad u dariishada inuu ka hadlo marka aad ha loo fiiriyo falamaa kunnaa markaan ku sugnaanay biminan mino markaan ku sugnaanay utiitu waxaa la iila yimid bilaxmi baqara bilaxmi baqarin loo hilibkeed loo hilibkeedaa la ii keenay tira mina markaanim maalinka tobnaadaa mina la yimaada mina markaanimidaa ah loo hilibkeed aa ii keenay faqultu waxaanay tii ma haadaa hilibkaanu muxuu yahay qaaluu waxay yidhahdeen daxaa rasuulullah rasuulka ilaahi baa udxiyaystay sala allahu calayh wasalam can aswaaji xaasaskiisuu ka udxiyeeyey bilbaqari lo xaasaskiisa nabiga ayuu lo uga udxiyey u fiirsada nabigu waana musaafir waana xaaji maxay tanu ku tusaydaa imaamu bukhaari fiqhu lbukhaariy fii taraajumihi aa la yidhahda bukhaari fiqigiisa taraajumtuu ku yaallaa baab u qabtay xadiidkan wuxuu yidhi baabu uضxiyati lilmusaafiri wاnisaa wuxuu xadiidkaanu baab u yahay oo ka hadlaa qofka hadduu safro udxiyadii waa layska raba waa safray maaha ama safar ama safar udxiyo waa raba wuxuu kaloo tusaa dumarka in laga udxiyeeyo saasuu tusaa marka qofka xaajiga ah xajka aaday oo isagu hadyigii qalaya nabigu hadyi waa qalay hadyiga qofka qalaya udxiyadiina waa qali karaa udxiyadiina sidiiyay sharci u tahay taas marka shaafici sidaas darteedu wuxuu yidhi الضحية سنة على جميع الناس وعلى الحاaج بmن saasuu yihi شhاaفعي iبن bdاn شhaرxa bukhaariga wuxuu yihi شhaaفiعي udxiyadu waa suno dadkoo dhan rag iyo dumar xaajiga mina joogana udxiyo waa suno inuu sameeya udxiyo waa suno saas darteeda markaad xaajka aado waxa weeyaan udxiyadii ama xagga ku qal ama waxaad samaydo laakiin macnaheedu maaha haddaan xaj aaday udxiyo laygama rabo xaggan hadyiku qalaa shaqayskuma le waa laba cibaado kaasna waxaa la yidhahdaa hadyi kana waxaa la yidhahdaa udxiya labaduba waa laba cibaado shaqana iskuma lehe ha isku xidhin rawa lbukhaariy can abi bakrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calay wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi allah subxana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed